subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta wararka u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo talaadaha taariikhdana ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha labaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir waxauu ka hadlay dagaal xali ka dhacay isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadirna waxa uu sheegay in xabsiga ay dhigeen dhammaan askartii ka dambeysay dagaalkii uu ku dhaawacmay guddoomiyaha degmada yaakshiid ee gobolka banaadir sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta ku dhegeysan doontaan dagaal aad u culus ayaa ka socda magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool waxaana dagaalkaasi ka soo baxaya faahfaahino dheeraad ah iyadoona golaha wakiilada somalilan ay guddi u magacaabeen magaaladaasi si ay ugu soo tala bixiyaan xaaladda magaalada qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan iyo xubinta kalmaan waa mar kale iyo barnaamijka falqaynta wararka dhagahayga oo furan hurdada bay ka soo iri arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo qaladu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekada fadhid baa dacwadu xalayay fiidka iyimi fallaadhaha laganay buu ii yidhi feerahay jaban dhagahayga oo furan hurdada fay soo iri arrin lagu fogatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekadan

fidha nagu taagan anaga fadhidnu mayaaleebabyaho fataxada maraha fidha nagu taagan anaga fadhihnu mayaaleebabyaho fataxada maraha

maxay buro iila fuushay maxay sirxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroocintayda intaan qaniinay falaad iyo ciil islaaway maxaan fikir seexan waayey intaan soo sar fadhiistay intaan dib faa dhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay kaloo iga fidhiidhay maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadhoo cintayda fadhiitaintaan qaniinay faalaad iyo ciid cidda nagu taaganoo ilen fadhi nooma yaaleed badyahow fataxada maraha fidha nagu taaganoo ilin fadhi nooma yaale badyahow fataxada maraha فتح الغمرة فتح الغمرة قد يخوف فتح الغمرة haddana califaahiyo rabba faxanu jire hawada aan ka faaliye tus iyo fuulaan arkaayo fadbaanbay iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaheeda sagaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeleen haddana cali faahiyo rabba faxanoo jire hawada aan ka faaliye tusmiya foolaan arkaayo fadbabari iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaxdeeda saagaashu heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka falqeynta wararka isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho xalay waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamo ka tirsan dowladda kuwaasi oo isgoyskaasi ku dagaalamay dagaalka waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac iyadoona dad shacab ah oo halkaasi marayay ay ku dhinteen dagaalka sidoo kale waxaa ku dhaawacmay guddoomiyaha degmada yaakshiid ee gobolka banaadir ilaa iyo hadda lama yaqaano sababta keentay in ciidamadaasi ay ku dhex dagaalamaan isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho iyadoona halkaasi dagaalka kadib ay tageen mas-uuliyiinta gobolka iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo goobta warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu sheegay in halkaasi waxa ka dhacay ay yihiin wax aan markaasi fiicnayn islamarkaana loo baahan yahay in tallaabo cad laga qaado dhammaan askartii ka dambeysay gudoomiye sheekh yuusuf ayaa sheegay in dhammaan ay xireen askartii halkaasi ku sugnayd isla markaana uu dagaalka ku dhex maray waxa uuna sheegay inay horgeyn doonaan ee shareecada islaamka islamarkaana ay la tiigsan doonaan maxkamad sidoo kale guddoomiyaha ayaa ugu tacsiiyey dadka shacabka ah ee halkaasi khasaaraha uu kasoo gaaray iyadoona wararka ay sheegayaan in ku dhawaad shan qof oo dadka shacabka halkaasi ay ku dhinteen dhowr mar isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dagaal u wada dhee dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda waxaana dagaaladaasi ay marka inta badan khasaare uu kasoo gaarayay dadka rayidka ah ee halkaasi marayay gudoomiye sheekh yuusuf madaale oo warbaahinta la hadlay waxauu yidhi waxaan halkan taxsi uga diraynaa dadkii soomaaliyeed ee maanta halkaani ashidantigii ka dhacay ku geeriyooday oo shacabka ahaa iyo ciidankii ku dhintay intaba innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaan leennahay waxaan joognaa iskuuska siinaay oo aan ku soo baxnay annaga iyo maaragtay taliyayaashii ciidamada ee booliiskii iyo nabad suguddii iyo gudoomiyaashii degmooyinka gobolka banaadir qayb ka mid a ah, iyo gudoomiye ku-xigeenkaygii amniga siyaasadda mastarebo iyo dhammaan saraakiisha halkan taagan runtii waxaan la danqanaynaa shacabkii ayagoon waxba galabsan halkaanay galabtay wax ku gaartay ay ku gaareen oo runtii dhaawacyo iyo dhimasho intaba ay dhacday iyo gudoomiyihii degmada yaaqshiid oo isaguna dhaawac ku gaaray iyo ciidankii labada dhinac intii nooga dhimatay intii ku dhaawacantay intaba waxaa waaye waxaan leenahay allah naga wada sabar siiyo intaa kadib runtii way nagu badatay dhacdooyinka noocaana way nagu bateen loomana dulqaada kara runtii maalin kastaba qof iska berii ah oo aan waxba galabsanin inuu xabad ku dhinto waa nasiib darro weliba adigoo rabta inaad naf badbaadiso oo ay hadafkaad u joogto halkan uu yahay inaad naf badbaadiso inaad naf kala goyso arrintu waa nasiib darro marka insha allahu dib ayaa laysugu laaban doonaa arrimankaasna un xal ayaan u raadi doonaa haddii ilaa yidhaahdo qodobka labaad runtii dhacdada meeshaan ka dhacday xanuunka badneeday kulli ciidankii halkan joogay ama bulis lahaa ama ay adii kaloo amniga iskugu jiraan kulligood xabsigaa la wada geeyey baaritaan ayaana lagu jiraa c a d ayaana lagu wareejiyey iyo maxkamaddii ciidamada qalabka sida xeel ilaalinteedii ayaa lagu wareejiyey waxaana rajaynayaa inay dadkaasi cadaalad ay helaan ayaan rajaynaynaa waxaan rabnaa dadkii walaalahayna ahaa ee halkaani dhibka kula dhacay annagoo la kurboonayno lana murugoonayno ayaan saacaddaani waxaan halkan u nimid inaan uga tacsiyeyna dhibkii dhaawici iyo dhimashadii ka dhacday halkan iyo meel kasta oo dhib ka dhacayba marka sidaa darteed waxaan rabnaa oo aan ka wada hadalnay annaga hay adihii amniga in dadkaasi dadkii wax u geystay laasim la marsiiyo habkii sharcigahay la marsiiyo oo aan loo jixin jixin kulligoodna hadda xabsigay jiraan baaritaan ayay marow haayaan hay-adihii baaritaanka ayaa lagu wareejiyey ayagaana ku shaqo leh ayagaana ka sugaynaa haddii ilaa yidhaahdo marka inshaa allah waxaan rajaynaynaa dhacdooyinka noocaana inay naga yaraadaan ayaan rajaynaynaa askarta goobaha joogtana inay ka fiirsadaan xabadda sida fudud ay ku ridaayaan ayagoon u aabba yeelaynin maxaa yeelay waxaad halkaas u joogtaa oo aad dhaxanta u joogtaa oo dhibkaiyo maarata iyo qabowga iyo qorraxdaba kugula dhacaysaa inaad qof badbaadiso marka adoo horta inaad naf badbaadiso naf kale ha goynin oo si fudud ha ku goynin taasna waxaan leennahay inshaa allaahu waxaan kala dardaarmaynaa hay-adaha amniga ama ciidamada goobaha joogo insha allahu dib ayaana isugu laaban doonnaa haddii ilaaha idhaahdo waxaana rajay doonnaa xal xalkan hadda ka duwan inaan heli doonno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kaasina waxauu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo ka hadlayay dagaalka ka dhacay xalay isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho kaasi u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda haddaan eegno magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soolna saaki waxaa ka socda dagaal aad u culus kaasi u dhexeeya ciidamada militariga somalilan iyo kuwa dadka deegaanka dagaalka ayaa intiisa badan wax uu ka socdaa galbeedka magaaladaasi waxaana la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona goobjoogayaasha ay sheegayaan inay maqlayaan dhawaqa hubka culus saaka aroortii hore ayuu ka bilowday galbeedka magaaladaasi dagaalka u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo sidoo kale kuwa somalilan waxaana maalintii waxaana maalmo badan ka socda magaaladaasi dagaalka labada dhinac u dhexeeya khasaaro badan ayaa ka dhashay waxaana inta badan dadkii ku dhaqnaa magaaladaasi ay noqdeen kuwo barakacay iyadoona dadka deegaanka ama goobjoogayaasha ay sheegayeen in magaalada guud ahaanba ay ku socoto madaafiicda aan kala joogsiga lahayn waxaa ay soo taraya baaqyada loo jeedinaya dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya waxaana ilaa iyo haatan aan suurto gelin xabad joojinta lagu dhawaaqay xukuumadda somalilan ayaa dhowr mar sheegtay in halkaasi ay xabadda ka joojinayso magaaladaasi isla markaana ay ogoshahay wada hadal laakiin dadka deegaanka ayaa la sheegay in markaasi ay weerar ku qaadayaan fariisimaha ciidamada somalilan ay ku leeyihiin magaalada laascaanood iyo duleedkeeda intaba xukuumadda somalilan ayaa sidoo kale dhowr mar sheegtay in weerar lagu soo qaaday fariisimaha ciidamada militariga somalilan ay ku leeyihiin magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool islamarkaana ay sheegtay somalilan inay iska caabinayso si kastaba ha ahaatee in ka badan labaatan maalmood ayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka socda dagaal culuskaasi oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka isimada ku dhaqan gobollada sool iyo sanaag ayaa sheegay in markaasi ciidamada somalilan ay duqeymo culus ka geysanayaan magaalada laascaanood ee gobolka sool iyagoona sheegay in arrintaasi ay tahay mid ka baxsan bilaadanimada weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka falanqaynta wararka qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka ayaa laisla soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalamaan nimankan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaanay wasiirka waxbarashada faarax sheekh cabduqaadir wuxuu yidhi baaqeen waa barashada dadweyna Eh. in la baahiyaayo eh. la ballaariyaaye eh. in la baahiyaayo la ballaariyaaye wargaa cabdilow ra'iisul wasaare xamse cabdiaar oo asna itixaanka furay wuxuu yidhi waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waar kalamaanay war ma haysiine saddex iyo toban kun macallin baa isdiiwaangeliyey baa la yidhi siddeed kun baa ku soo baxay baa layidhi itixaankii hordhac ahaa siddeeddii kunbaa maanta intixaanu fadhido saddex kunbaa laga xulaya waana tii la yidhi macallinku waa maskaxdii dunido malaasan moojadaheeda kala mirtay macnaysay maankii qarsoona waaqlo adin waliba ku tabtay murtida dhuuh aqoontiisa baro lagama maarme war waxaa la yidhi ruuxii wax bartaa tacliimka ugu baaqoo jahli kaa badbaadiya wasiirka waxbarashada faarax cabduqaadirna wuxuu mid aha markii dalku burburay oo waxbarashadii baaba'day dadkii u istaagay dib soo noolaynteeda maanta meeshay maraysaana waa meel lagu farxo saddex kunoo macallin inay dawladdu shaqo siinayso imtixaan lagu kala reebayo lagu qaybinayn war amadheero waliintan mooshiidii faaraah wasiirka nagdi aryaadhaha beriga imtixaanka siyeeda kuna macallina u fadhiisata waxaa kamid mid ahaa la yidhi hooyo umula iyo odageeri mugga anugu faarax iyo wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsahayaa lamadaas baclin hadday imtixaanka ku baasi waayaan binfadlakum musuq maasuq naxariisa in loo sameeyo aga oo cabdullow haddamba musuq maasuq baad codsanayood naxariis ka dhigaysaa war musuq maasuq wuxuu reeban yaho xaaraan yahay marka qof muwaadina xaqiisa lagu duudsiinayo marka hooye iyagoo umula istixaan u fadhiisatay iyo odageeda in shaqa la siiyo loo isxaanfalaa waa bannaanta war kalamaaney galay waxbarashada qosayaan idin hayaa iga dhegaysta war cabdikuusow tartan suugaaneeda la qabanaya alla lahaaye ma kaas uga qaybgeshid warandiisfagaa waramu koob ka qaada wareeraas caanoodgaba waa yaqaanin laakiin dagaalay ku jiraan maasaa isoo saarane marahallay saara miyou cabdi kuus yidhi wargabayga hagi dhex gelinine waxaa la yidhi hoyaalay hoyaalay hoyaalay hoye hoyaalay hoyaalay hoyaalay hoye arday dhiganaysay maadada qaanuunka ayay waxbarashadii u soo dhammaatay waxaa la gaaray xilligii ay qalinjebin lahaayeen keliya laba bilood ayaa ugu harsanayd inay qareeno noqdaan oo ka shaqo bilaabaan maxkamadaha dowladda xiisaddii ugu dambaysay waxbarashadooda ayaa waxaa u soo galay macallin b h d ka haysta cilmiga qaanuunka macallinka aad ayuu u caraysnaa wuxuu bilaabay inuu ardayda ku qayliyo qaar ka mid ahna canaanto dabadeed arday ka mid ah ardaydii fasalka ku jirtay ayuu ku amray inuu fasalka ka baxo ardaygiina isagoo yaaban ayuu fasalkii isaga baxay macallinkii darsigii ayuu guda galay markii uu cashirkii dhammeeyey ayuu ardaydii waxa uu sheegay inay dhammaantood dhaceen oo ay qasab tahay inay dib u soo bilaabaan waxbarashada qusaysa qaanuunka maamulkii jaamacadda iyaguna yaaban ayaa macallinkii u wacay waxayna dhaheen ustaadowsay wax ka yihiin kadibna wuxuu ku jawaabay waxay arkayeen in arday aan waxba galabsan aan bannaanka uga saaray fasalka way ogaayeen in waxa aan samaynayay ay qalad iyo dulmi ahaayeen haddana iyagoo og ayay ka aamuseen ardayga aan bannaanka u bixiyeyna isaguna ima weydin sababta aan fasalka uga saaray sidaas daraaddeed buu yidhi ardaydani uma qalmaan in la siiyo shahaado qaanuun oo ay maxkamadaha dalkeenna ka shaqeeyaan hayahee cabdikuusow gabagii aad berigoodha noo tirihaysa mahaas mau nooga egyahay abdilow lankamayn dhaliil gabaa hortuba dooleyhaaye warmadeeyow gabay doolli maahane waa xigmad cabdikuusna xigmadow sheegay war xigmadda cabdikuusaan kusoo xasustay ra'iisul wasaarihii hore maleesiya maxaatiir maxamed ma tartanka macallimiintau ka soo qayb galay maykan gabayadoo ka qaybgeli doonaa waraayeyo riyootaya iyadoo qarweysa waxay tidhi dalka in mustaqbal ifaaya uu leeyahay waxaan ku gartay tartan suugaaneed iyo tartan macallimiin loo qabanayo ayaa hal mar la wada bilaabay war hanaga dhexgelinina warkee waxaa la yidhi war hanaga dhexgelin maynaad c b bda u subaahan iseef gareemay ku weelase war waxaad weelaynaysa kuguma haysteen raysul wasaarihii hore embelesiye mahatiir maxamed ah. intuusan raysul wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada noqon ah. ayuu afartii ka qaybgala xaflad arday ku qalin jabinaysay intii xafladdu socotana mahatiir wuxuu soo jeediyey ah. in macallimiinta la tartansiiyo macallimiintiina wuxuu u qaybiyey buufinno mid kastana waxaa layidhi inta buufisid ah. lugtaada ku xidho markay macallimiintii arrintii wada sameeyeenna ah. barxad weynaa laysla tegey kadibna wuxuu soo jeediyey haddana ah. macallinkii ilaashada hal daqiiqo buufinkiisoo aysan ka banjarin abaalmarin buu leeyahay daqiiqaddii tartanku markay bilaabatana macallimiintii waa isweerareen iyagoo mid kastaaba midka kale inuu ka banjariyo buufinka rabo inta badan macallimiintii buufinnadoodii waa la dilaaciyey daqiiqaddiina waxay dhammaatay iyadoo in yari buufin haweenkeedna haysato nabad qaba kadibna isagoo yaaban maxatiir maxamed wuxuu yidhi qofna kama dalban umana dirin qofka kala buufintiisa inuu dilaaciyo haddaad iska joogi lahaydeen oo qof kastaaba haysan lahaa buufintiisiyo nabad qabta kulligiin abaalmarin baad heli lahaydeen laakiin fakar qalad aha iska dhaadhiciseenoo qof kastaa wuxuu ku fakaray inuu ka kala guuldarraysto si asagu u guulaysto laakiin macallimiinta dhani waa wada guulaysan kareen wax khatarihina ma jirin ummad kastana waxaa laga rabaa inay ka fakaraan si ay u wada guulaystaan wakhtigii ay ku bixin lahaayeen inay ishagardaameeyaanna ay horumarkooda iyo inay wada guulaystaan ku bixiyaan aryaadhaha guul garashaa ka horrayse aniga horta lama guuloodaa ii muuqata haddii hagardaamo leeska dhaafo midu waa dagaalka shabaab lagu qaaday midna waa waxbarashadiyo haddaan maraysa saddex kunoo macallin in dawladdu shaqaalayso mugalamada cadow ee dalka ugu daranna waa jahli iyo khawaariij in la cirib tirana waa muhiime qalbigiina naqayru sheega war cabdullow waxaan maqli jiray saddex adow ayaa jiray dadka suucaa dibi jiray oo cidhiidhi gelin jiray markaa laba unbaa soo hadhay baadna leedihiinoo mid miyaa laga takhallusay warwaaqlow jahle iyo khawaariij baa lagu sheegee mugoosashada waa saddex uga dhigan naw gow oo yaa deen igu leh war kalemaanay war ma haysiine madaxweyne farmaajo hadda ka hor u dhowr mar sheegay lixdan iyo shan arday inay waxbartay dowladda uu madaxweynaha ka yahay marka horumarka waxbarashadu ma xusba warawowoodlagub war ma haysaane raysul wasaare xamsan wuxuu yidhi goobaha waxbarashada waa in degdeg dadka deggan u banneeyaan ciddii loogu yimaadana ayaday u taallaa sababtoo ah dalku waxbarashuu u jahaystay markay de am ka yahay godkoda biyo ugu soo galeen may ardayda ka mid noqdaan barwaaqlo ordada ku dambayse dagaalka jooji hort waar adeer buuqin ordo meeshaad ka tibeed waaqlo usnmeelikakoytaan anagatayna war ibraahim cusmaan wuxuu yidhi sifi af soomaaliga wuxuu ku yahay sooyaal waxqabad marka wax badanaa sifigiinna keenan laydiyiriye af soomaali u barta war kalamaanay waxbarashada adduunka meeshay maraysa lama socotiine xarunta eh. dhaqanka iyo suugaanta abwaan faarax shuuriye eh. waxay qabatay barnaamijka aqoon iyo ogaal eh. oo lagu marti qaaday brofesor cali jimcaale oo cilmiga suugaanta ka dhiga jaamacadaha maraykanka waana qabiir b h d ku haysta dadkana wax ka bara suugaanta afrika yurub maraykanka aasiya iyo tan caalamka islaamka oo tartan suugaaneedka la qabanayo miyuu garsoore ka yah war maraykanka baraho ayaa la gaari warwarka halawaalaninee kulanka ay xarunta qabatay waxa uu ah wada sheekaysi brofesor cali jamcaare lala yeeshay waxa uuna kaga sheekaynayey xog ogaalnimadiisa muhiimadda ay waxbarashadu leedahay iyo suugaanta barashada cilmigu waa awood lagu badbaadaa miyuu yidhi gorosho gaal irmaangu gorosho darona gurdhun weeray warmadayow ciddii gaal maalaysay u taallaahe bashiir maxamed xirsi inuu qurbajoog yahay yaamug markaad ku dhega hadlayso waa barootalyambe waar kalamaanay war mahaysiine anigiyo saaxiibka isma hayno maanta sababtoo ah aari cadday uu sii marayaa sidaanu maqallay aniguna gooja caddaan jooga lowiya caddan ayaa jooga war waxana caddana maxaa idinka jira war ceelcadda ma imaan karaan warta inta kaleba ha joogtee gooja cadda ninka jooga ah. warkiisu waa cadya war seertaraxfaadda uma tali ninkaas kamana amar qaato maa kobti oo msulkaanka surideen maa ah. beentii u bisiga dimaka koran war xildhibaan shaar wuxuu yidhi ah. gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed khiyaamo qaran buu sameeyey waana in xilkiiyo maamuuskaba laga xayuubiyaa dhibaatada laascaanood ka socotana isagaa sabab u ah buu yidhi wasiirka warfaafinta saleebaan cali koorane wuxuu yidhi guddoomiyaha golaha wakiiladu waa qarandimis toosa marka waxaan la yaabanahay miyay dhammaatay kala dambayntii aryaga booso burcahee waxa ka dhaca nooma sheegtide xaad hargeysa iyo laascaanood ugu meeraysataa waraari caddeeyaa laysla gaarayaa la yidhi dadka degaa degaahu dhinacay xigaan warkalamaanay waxaan dhihi lahaa gobolka sool somalilan buntlan soomaali weyn shabaab uma qaybsamee talaha loo laabto aryadhaha aniguna muqdisho waxaan dhihi lahaa dawlad shabaab iyo alweero islama joogi karaana talaha loo laab wargooyin anugu jigjiga waxaan odhan lahaa oromo tigree soomaali ogaadeniya ma wada ahaan kartee talaha loo laabto waan anugu jabuuti waxaan odhan lahaa dimuqraadi baanu nahay hal xisbi baa iska haysanaya ma wada socon kartee talaha loo laabto waranu buntland waxaan odhan lahaa waa goosannay iyo hooyadii federaalkaan nahay isma qabatee talaha loo laabto wuxuu yidhi how adoo qaaraan ahay qaabiil eh. uqaylaadhaami maaquurxoon eh. adoo qaaraan ahay qaabiil eh. uqaylaadhaami maaquurxoon war kalemaanay war mahaysiine soomaalidu intay isku mashquulsaneed baddooda waxaa laga dhigtaa layidhi qashanqub khayraad wixii ku jirana waa la xaalufiyaa la yidhi hadde hadda xeebta degmada cadale waxaa lagu arkaa la yidhi fuustooyin waaweyn oo wax ku jira aan la oqoon waxaana laga baqayaa haraaga sunta warshadaha dadweynaha inay tahay hadday fukadaanna inay dhibaato geystaanaa laga baqayaa marka soomaaliyay sidaanu tala maahane talaha loo laabto wargooyin war ma haysaane doolow dagaal ka dhacay taliyo hele boodhka lagu dilay dad kaloo badanna waa ku dhinteen waxaana la yidhi dhibaatadu waxay ka dhalatay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo saraakiil horay loo dilay dad loo qabtay kiiskooda daba joogtay ayaa qaar xamar u soo wareejinaysay kadibna dad beel ahaan u abaabulan baa weerar ku soo qaaday eleboorka hede sidaasba dagaalku ku dhacay baa laleeyahay hayaay waama jubbaland baa soo faragelisay war kalemaanay war ma haysaane eh. bahda saxaafaddu waxay xaflad soo dhowayna ah u sameeyeen ekes ekesweriya abukaate haddana ah dhowraha guud ee qaranka abukaate axmed ciise guutaale war abukaate axmed ciise guutaale waa iska wareejiyey maamulkii warbaahinta mustaqbal marka saxaafadda soo dhowaynaysa saxafi waaba uu ka baxay maxay ka rabaan war hantidooda in la baaro xisaabu xilmalo ay ku soo baxdo inay ka baqayaan sooma dhici karto oo iska maslaxaynayaan war waad falan tahay hantidhowrka guud waxaa laga rabaa inuu baaraa waa hantida ummadda hantida gaarka ahina waa ka madax bannaan tahay saxaafadduna saaxiibtinimadii iyo wada shaqayntii horey xafladda ugu sameeyeen war saxaafadna mayngaamini wala ku sheegaana waan in sheegayaana war waa ognahay xusni inuu baydhabo idaacad ka furtay waar kuu sheekeeye kaa sheekeeye hala la sheekaysan war ma hargeysaa wax lagaaga soo sheegay beertii xurriyadday baraacafimaadiyo guri laysku bantaay dhashay baxsanay hargaysaay ka gudoomay baaqi muqdisho muqdisho nala hadashay baa tiri masasiyahaalaqba idhex miranayay tiri fariimahaasi xubintii kalmaan ee ka sii horreysay waxay gebagabe ahaayeen barnaamijka falqaynta wararka nabadgelyo